alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray tafsiiru suurati annisaa baynu ku soo jirray waxaynu joognaa aayadda afar iyo lixdan ee min suurati annisaa allah wuxuu inoo sheegayaa rasuullada inuu u soo diray in la ateeco daraaddeed wamaa arsalnaa min rasuulin ila liyutaaca biidni illaah taacada rasuulka la ateecana waa taaca ilaahay la ateecay man yutic arasuula faqad ataaca allah ku kastoo rasuulka ateeca allah waa ateecay waayo rasuulladu risaalada iyo fariimaha oo allah u soo dhiibay bay dadka u soo gudbinayaan oo soo gaadhsiinayaan marka amarkoodu waa wax ilaahay amray waxay reebaanna waa wuxuu ilaahay reebay marka waa in la ateeco ayaa loo soo diray qiritaanka risaaladooda la qirayo la rumaynayo waxa ka dhalanaya taacada la ateecayaa ka dhalanaysa wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa liyutaaca biidni illaah biidni illaah maxaa looga jeedaa idanka idniga ilaahay loo idaafeeyo waxaa loo isticmaalaa alidnu alsharci iyo alidnu alqadari idniga sharciga ah oo amarkiisa sharciga ah iyo ciidanka qadariga ah oo ah markaa waxa weye umuuraha uu ilaahay qadaraayo qadar ahaan inuu ilaahay qadaro qadar ahaan u doono iyo inuu sharci ahaan u amro labada noocba u soo aroortaa tee baa hadda lagu fasiraya ahlucilmiga ba mid bay ku fasireen bacdu ahli ahlicilmi waxay ku fasireen biidni illah biamrihi amarka ilaaha in laga tilmaamayo oo looga jeedo idankii sharciga ahaa in lagu fasiro marka bisababi shariicati iyo amri ayaa markaa lagu adeecaya weji labaad culammadu waa ku fasireenoo waa in la yidhaahdo biidnihi waxaa looga jeedaa bitawfiiqihi wa mashii'atih waafajinta ilaahay iyo doonista ilaahay iyo marka waxaweye idankii qadariga ahaa bay markaana noqonaysa mufasiriintuna labadaba waa sheegeen yacni waana laga soo wariyey a'immadii salafka qaarkood yacni markaa qaarba mid baa laga soo wariyey mujaahid oo kale waxaa markaa laga sheegay inuu yidhi markuu aayaddan fasiraayey laa yutiicu axadun ilaa biidnii macnuhu waxaa u dhacayaa buu yidhi ruuxna ma ateecayo rasuulka idankayga inuu ku ateecayo mooyaane yacnii laa yutiicuhum ilaa man waffaqtuhu lidalik wuxuu uga jeedaa buu yidhi yacni kaan waafajiyo ayaa markaa weeye ateecaya tafsiir ibnu kasiir saasuu u fasiraya ka qowlihi walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusuunahum biidnih ay min amrihi wa qadarihi wa mashii'atihi marka biidni halkay ku soo aroortay mowdica kale aynu ku soo marray suuratu ali cimraan sida idanka ilaahay ee qadariga ah iyo mashii'adiisa looga jeedo buu tanna u fasiro oo tawfiiqdii iyo mashii'adii ilaahay ayuu u fasiray in macnuhu u dhacaayo mufasiriin waa jiraan bacdi markaa culammada ka midna waxay u fasireen in laga tilmaamayo amarka sharciga oo idnigii sharciga ahaa in looga jeedo waana sida abulbaqaa alcukbari ku fasiray waana sida jalaaldiin asuyuudi ku fasiray yani tafsiirka jalaalaynka asxaabuulxawaashina qaarkood saasay sii caddeeyeen sida jamalkiiyo saawigu abu xayaan labadaba waa soo naqliyey waxaanu weliba u nisbeeyey ibnu cabbaas yani marka ay yani inay markaa biamrihi in amarka ilaahay looga jeedo yacni markaas saasuu u fasiray dabeedna markaasuu wuxuu sheegay waana noqon kartaa wejiga kalena markaasuu tilmaamay bicilmihi wa tawfiiqih in laga tilmaamay cala kulli xaal waa muxtamil yacni marka labada mid walba u aqbali karaa walow anahum id dalamuu anfusahum jaa'uuka faastakfaruu allaha waastakfara lahum alrasuulu lawajaduu allaha tawaaban raxiima waxay ku saabsan dadka qaarkood oo dembiye la yimi amaba markaysaga yacni munaafiqnimo iyo wax la yimi ayuu allah wuxuu sheegayaa haddii markaa ay rasuulka sala allahu alayh wasalam u iman lahaayeen allahna ay dembidhaaf weydiisan lahaayeen rasuulkuna ilaahay u baryi lahaa oo allah markaa dembidhaaf u weydiin lahaa lawajadu allaha tawaaban raxiima marka waxa weeye taxaakumka ay markaa taaquudka u xukun doonteen ee ay markaa weeye markaa mukhaalafaadka ku dhaceen hadday markaa ka toobad keeni lahaayeen oo allah dembidhaaf weydiisan lahaayeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam allah u baryi lahaa oo dembidhaaf uga baryi lahaa lawajadu allaha tawaaban raxiima yacnii in marka allah ay dembidhaaf weydiistaan yacni rasuulkuna ilaahay dembidhaaf uga baryo yacni markaa inay ku badbaadi lahaayeen oo toobadda laga aqbali lahaa toobadda iyo istikfaarkaa markay la yimaadaan ayuu allah inoo sheegaya marka aayaddani waxay ku saabsanayd nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu joogay markaasaa in loo yimaado oo la yidhaahdo ilaahay dembidhaaf nooga bari ay suuroobaysay nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay dembidhaaf uga baryaayey haddaba markuu nebigii la oofsaday nebigu geeriyooday dabadeed inta xabaashiisii la tago iyadoo aayadda la daliishanaayo ma la odhan karaa yaa rasuul allahi ilaahay dembi dhaaf nooga bari oo ma soo gudagelaysaa aayaddan walow annahum id dalamuu anfusahum jaa'uuka faastakfaruu allaha waastakfara lahum alrasuulu lawajaduu allaha tawaaban raxiima ma soo gudagelaysaa mise ma soo gudagelayso jawaabtu waxay tahay ma soo gudagelayso waayo dee waxa weeye jaa'uuka imaatinka nebiga loo imanaayo waxa weeye waa markuu nebigu noolaa ee shakhsiyan loogu tegaayey laakiin markuu geeriyooday dabadeed ee nebigii la xabaalay ee la duugay dabadeed isagii loo tegi maayo dee xabaashiisii baa la tegayaa marka waxa weeye jaa-uuka jaa jaa'uu qabraka lama odhanayo uuka baa la yidhi yacni marka maji'aasina yacni ma soo gudagelayo labada noocba inuu caam ku yaho ay markaas soo gelayo yacnii dadka mucaasiriinta qaar ka mida ayaa waxay dooneen inay u deliishadaan aayaddan in nebiga calayhi salaatu wasalaam xabaashiisa inta la tago yacnii la odhan karo ilaahay dembidhaaf nooga bari waxaana yidhaahdeen aayaddaa noogu daliila jaa'uuka faastakfaru llaha marka jaa'uukana waxay caam ku tahay bay yidhaahdeen yacnii waxa weeye xayan wa mayitan markuu nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam xayaatan dunyawiya iyo markuu geeriyooday dabadeed ee la duugay ee la xabaalay labada markaa mid walba caan bay ku taho labaduba waa soo gudagelayaan labaduba waa soo gudagelayaan jawaabtu waxay tahay ma soo gudagelayaanoo labadu way kala duwan yihiin oo inagii soo marray aayaddii fa in tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allaahi waalrasuul imaamu shaafici muxuu yidhi farudduuhu ila allaahi wa ilaa kitaabih ila rasuuli rasuulka xaggiisa u celiyana waxaa looga jeedaa markuu noolaa isaga isula tago ha idinkala xukumo amaa markii la oofsaday dabadeed yacni sunnadiisa in markaa loo celiyo ayaa looga jeedaa marka labadii xaal wuu kala saaray maaragtaa markii waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam uu noolaa wuxuu idhi isagaa la ysula tegayey dabeed isagaa xukumayay farudduuhu ilallaahi waarasuul laakiin markii uu nebigu geeriyooday la oofsaday dabadeed yacni waxaa loo celinayaa ilaa sunnatih sunnadiisaa loo celinaya ahlu cilmiguna dhammaan saasay wada yidhahdeen marka labadii xaal saasaa loo kala saaray sidaas ayaa loo kala saaray marka sidaas aawadeed saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam ma dhicin cid xabaasha nebiga intay tagto yacni markaa tidhaahda ilaahay dembidhaaf nooga bari yacni axad ah saxaabada ka mida lagama soo naqlin saxaabadii nebigu markaa arrinkay samayn waayeenna in la yidhahdo ciddan baad samaysay ma sheegayso in markaa waxa weeye ciddaasi ay ku saxan tahay waayo haddii markaa aayadda cumuumkeeda ay soo gelayso saxaabada ayaa markaysaga ka fahmi lahaa oo ka garan lahaa yagaana shareecada markaa u cilmi badan haddii la yidhaahdo imka ariiqadaa lagu wadana yacni dadka markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u tegaya ma kala xukumayaan ila mawdican oo keliya jaa-uu kuma imane meelo kaleba way ku timiyeen yaa mawaadic kaleba way ku timi markaysaga markaa ereygan jaa'a waa ku timi marka haddii la yidhaahdo waxa weeye caan bay ku too waa soo gudagelaya maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya markaysaga mawdic walba in la yidhaahdo yacni markaa waa soo gudagelaysaa oo markaa waa ku rumoobaysaa masalan markuu allah uu yidhi fain jaa'uuka faxkum baynahum aw acrid canhum yacni markaa xayan wa mayitan caamma ku tahayoo yacni waxa weeye nebiga qabrigiisa haddii la tago hadduu yacni markaa ma kala xukumaya ama maka jeesanayaa yacni waxa weeye mise waxay ku gaar tahay markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu markaa noolaa yacni fain jaa'uuka faxkum baynahum aw acrid canhum markii la sheegaayo qolyihii markaa yuhuudda iyo yacni waxaa lagu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam hadday kuu yimaadaan ama kala xukun ama ka jeeso masala markuu allah uu yidhi yaa ayuha nabiyu ida jaa'aka almu'minaatu yubaayicnaka cala an laa yushrikna billahi shay'an walaa yasriqna walaa yazniina walaa yaqtulna awlaadahunna walaa ya'tiina bibuhtaanin yaftariinahu bayna aydiihinna wa arjulihinna walaa yacsiinaka fii macruufin fabaayichun fabaayicunna waastaqfir lahunna allah baaqi ma tahayo hadda markay markaysagaa dumarku xabaasha nebiga calayhi salaatu wasalaam markay tagaan nebigu ma la baayactamaya ilaahayna dembidhaaf ma uga baryaya ilaa allah wuxuu ihi fabaayichunna yaa ayuha nabiyu idaa jaa'aka almu'minaatu yacnii nebiyow hadday kuu yimaadaan dumarka mu'minaadki yubaayicnaka calaa an laa yushrikna billaahi shay-an xaalay kula baayactamayaan oo bayco kula gelayaan oo kugula baayactamayaan inayn gaalnimo la iman dembiyadan waaweyne tuugada iyo zinada iyo dilka waxyaalahaasna aynay la iman wax cisyaanana ayna la iman sida ay kula baayactaxaalay kula baayactamayaan ay ku yimaadaan fabaayichunna wastakfir lahunna allah ma tahay marka waxaa mid hadda markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam baycadii la gelaayo oo imaatinka dumarku ay tagaan xabaasha nebiga sala allahu alayh wasalam ay la mid tahay iyadoo ay nebigii u tageen yacni markii uu noolaa yacni baycadiina uu sidii ula gelayo allahna dembidhaaf uga baryeeyey yani markaa xukunkani marka mid baaqiya ah, mise waa noloshiisu ku gaar ahaa waxaa la garanayaa qof kastoo caaqili inuu odhanaayo yacni waxa weeye taasi wuxuu ku saabsanaa markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu noolaa marka jaa'uukadani maxay kaga duwan tahay kuwaa kale maxay kaga duwan tahay yacni waxaana caddaynaya manhajka sida ay ka fahmeen saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam axad saxaabada ka midoo xabaasha nebiga tegey oo yidhi ilaahay dhaaf nooga bari inaannu markaysagaa jirinoo lasoo rarin taas lafteeduna markaysaga markaa waxay caddaynaysaa siday markaa saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam u fahmeen inay tahay sida saxan qisooyin baa la soo naqliyaa qisooyinkaasoo tilmaamaya yacni dad dambe qaarkood oo aan qaarkood laba garanaynba inay markaysagaa xabaasha nebiga marka ay tageen oo dabeedna marka ay yidhaahdeen yacni waxa weeye ilaahay dhaaf nooga bari qasaska qaarkoodna ay soo arooriyeen yacni kutubaha qaar markaysaga ku soo arooriyeen aayaddan tafsiirkeeda ku keeneen bacdina kutubulfiqhi ay ku keeneen ziyaarada qabriga nebiga calayhi salaatu wasalaam marka la booqanayo ay ku soo arooriyeen oo halkaa ku keeneen qisooyinka noocaasa oo cutbi iyo kayrkiiba laga sheegaayo yacni wax markaa cilmiya kuma dhisna wax daliilana ma leh yacni mid ay saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam ay sameeyeenna ma aha yacni waxa weeye haddii fahamka aayadda looga jeedi lahaa labadaba inay caam ku tahayna saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam baa samayn lahaa dadka qaarkood baa waxay u deliishadeen masalada istiqaasada amwaadday aayadda u deliishadeen say deliil ugu tahay iyadoo aayaadka qur-aanka ay markaysaga markaa sheegayaan in waxa weeye yacni markaa allah keliya la baryo sidee markaa looga daliishanayaa dad dhintay oo iyagu naftoodaba aan waxba u tarayn waxa adduunyada ka dhacayana aan ka warqabin oo aan ogayn oo caalamulbarsakh ku sugan yacni sidee looga daliishanayaa in waxa weeye iyaga la baryaayo ama kurubaadka inay faydaan la weydiisanaayo ama xanuunnada inay qaadaan laga baryaayo ama dembiga inay dhaafaan laga baryaayo amaba la odhanaayo ilaahay noo bari markaa la odhanayo cala alaqali yani kullu dalika markaysa wax daliili markaysaa miduu ugu jiro ma aha waxyaalaha caynkaasina wakhti dambe ayay markaa soo dariyeen yacnii aayaddanna waxay ku saabsan tahay xaalad horo dhacday bay ku saabsan tahay id baana ku sugan aayadda id dalamuu idna waxaa loo isticmaalaa waxa maadiga ah marka waxa weeye mustaqbalan waxa dhacaya ma soo gudagelayaan waayo id iyo idaabaa kala duwan idaada waxaa loo isticmaalaa mustaqbali baa loo isticmaalaa waxa soo socda laakiin cidda waxaa loo isticmaalaa wax maadiyoo tegey baa loo isticmaalaa wax maadiyoo tegey ayaa loo isticmaalaa yacni waa jirtaa akhbaarta qiyaamadoo kale in wakhtiyada qaarkood cidda lagu isticmaalo sida waxa weeye ficilada maadiba loogu isticmaalo waxyaalaha qiyaamada ku saabsan wa nufikha fi suuri iyo wa jaa'a rabbuka waalmalaku safan safan yacni taasi waxa weeye waa akhbaartii qiyaamada markaysaga weeye inay qiyaamadu mustaqbali tahay oo la garanayo inay soo socoto weli aynay dhicin ayaa markaysa markaa qariinadu ay tahay tanna waxa weeye id marka la isticmaalayo ay ku soo aroortay akhbaarta qiyaamadana waxa weeye waa noocaasoo kale weeye waxaana maadiga loogu isticmaalaa akhbaarta qiyaamada litaxaquqi wuquuciha dhicitaankeedu siduu xaqiiqo u yahay kaannahu inuu la mid yahay sidii wax dhacay oo kale in loo hubo sidii wax dhacay oo kale in loo hubo yacni markaa taasaa laga tilmaamayaa saas aawadeed baa saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam aynay samaynin markii xataa abaaruhu ay dhaceen inay markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam intay xabaashiisa tagaan aynay odhan ilaahay noo bari ama roob doon noo samee waatii markaysaga yacni xadiiska saxiixulbukhaarigu uu tilmaamayo cumar bnu khadaab radia allahu canhu wa ardaah inuu markaa ku khudbadeeyey oo uu yidhi allahuma ina kuna natawasalu ilayka binabiyika muxamadin fatasqiina wa ina natawasalu ilayka bicami nabiyina xadiiska bukhaariga waa kusaas yadaa markaa cumar odhanaayo markii abaartii markaysaga caaman ramaada abaartii markay dhacday waa ka odhanaaya ilaahayo waxaanu kugu tawasuli jiray nebigaaga muxameda calayhi asalaatu wasalaam markaasaadna waraabin jirtay tawasulkaasi waa maxay ma tawasulun biljaahi wadaati miya mise waa tawasulun biducaa wa tawasulun biducaa'ihi ba mise waa tawasulun bijaahihi wa xaqihi wa daatihi labada waa iyo ma maye waa tawasulun biducaa'ihi waa ducadiisa oo lagu tawasulayo ilaahay lagu baryaayo taas weeye waa ducadiisa waxaana markaa caddaynaya sida xadiiskii markaysaa yacni saxiixaynka ninka acraabigii uu soo gelayo masjidka iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin jimce uu khudbadaynayo dabeedna uu ku odhanayo nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa rasuul allah yacni xoolihii baabee yacni markaa duunyadii dhammaatay ilaahay nooga bari roob ou nebigu gacmaha sare u qaadayo ou odhanayo allahuma akhisna allahuma akhisna allahuma akhisna wa fii lafdin isqina ayuu ku celceliyey saddex goor gacmahana sar uu taagay markaasaa waxa weeye khudbaddiisi uu iska watay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo khudbaddii weli aan ka soo degin oo mimbarkii saaran ayaa marka waxa weeyaan yacni roobkii u curtay marka waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam hadalka lagu odhanayo waxay saxaabadu yidhaahdeen in yar oo gaashaan la eg oo daruura kuma aragno cirka yacni cirku waxa weeye waa ka qaawan yahay wax daruura waa ka maran yahay intaannu arkayne noo muuqata nebigu markuu duceeyey ee khudbaddii uu iska sii watay waxaa soo baxday in yar oo daruura oo markaysagaa yar oo aad moodo sidii gaashaan oo kale ayaa markaysaga meel fog ka soo muuqatay dabeedna korkayagii bay timi haddana waa ballaadhato waa weynaatay dabeedna waa curatay iyadoo nebigu weli membarkii saaran yahay khudbooyinka nebiguna weliba ma dheerayn waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina qisara khudbati rajuli wa tuula salaatihi ma'inatun min fiqhi ya nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninka khudbaddiisu inay gaabato salaaddiisuna dheeraataa waxay ka mid tahay calaamadaha ku tusinaaya yacni fiqhigiisa uu shareecada u aqoonta leeyahay calaamadaha ku tusinayay ka mid tahay sidaas aawadeed nebigu taas inuu khilaafo khudbaddiisu ay markaa dheeraato dee ma suuragalahe khudabkiisa uu khudbadaynayo dadka u khudbadaynaya khutabuljumuca waxay ahaayeen qaar markaa kooban bay ahaayeen oo macaani badan xambaarsan laakiin aan markaa dheerayn ayay markaa ahaayeen markaasaa daruurtii way curatay iyadoo weli eh, khudbaddii nebigu wado markaasaa masjidku soo darooray masjidku ma ahayn mid waxa weeye xagga sare yacnii jiingad iyo sabbad iyo ka'a ma ahae cariish buu ahaa masjidka nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu soo darooray markaasaa waxa weeye yacni daroortii uu soo darooray ayaa markaa yacni dhibcihii roobku garhka nebigay sidaa uga daadanayeen markay madaxiisa ku soo dhaceen ee sidaa u soo dareereen ayay garhkiisa sidaa uga tiftifla'aayeen uga daadanayeen markaasaa roobkii qaadi waayey jimce ka jimce ayuu sidii u da'yi ya markaasaa haddana jimcihii labaad lagu yidhi guryihii dume dunyadiina daadkii baa qaaday <laughs> bini aadamku geesna xamili maayo geesna ma xamilayo markii horena roob la'aan baa laga cabanayey markii dambena roobkii ayaa marka dambena laga cabanaya oo laleeyahay daadkii iyo biyihii iyo markaa yacni rogmanayey ayaa marka waxa weeye yacni laga soco waayo ya xoolihii ma daaqayaanoo ma dareerayaan hadday markaa eh, yacni la foofiyoo la dareeriyo waxaa laga baqayaa daadadkaas inay qaadaan guryihii kuwa daciifkao dhammi dee waxaa laga yaabaa inay dumaan markaana waxaa la yidhi inuu ilaahay roobka naga joojiyo ilahay nooga bari markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa muusooday waa dhoolla caddeeyey dabeedna markaana waa duceeyey ilaahu roobka naga qaad ma odhane yacni allaahumma xawaalaynaa walaa calayna ilaahu hareeraha noogu shub korkayaga ha ku shubin ya yacni markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana sidaa ku duceeyey marka tawasulka nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu tawasulayey wuxuu ahaa noocaasu ahaa wa tawasulun biducaa'ihi kurubaadka iyo dhibaatooyinka kale markay yimaadaanna isagaa loo imanayo lahaa ilaahay noo bari yaa ninkii indhahalaa ah, intuu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam buuhi ilaahay ii bari inuu markaa indhaha ii bixiyo markaasaa dee nebigu u ducaynayey ama arrinka kale uu amray uu yidhi soo weysayso laba ragcadood tukoo deedna ducada nebiga ilaahu ii aqballe waa arrin kaleoo markaa waxaweeye caawinaya laakiin ma aha inuu ducadii nebiga aanu u ducayn ducadii inaanu nebigu u ducayn ma aha wixii laga dalbaday nebigu waa fulinayey laakiin waxauu yidhi markaysaga markaa taas yacni markaa ku dar waanu u ballanqaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu u ducaynaayo waa u ballanqaaday ballankiisana nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni markaa waa oofinayaa oo mid markaa ballankiisa baajinaya ma aha wuxuu ku yidhi haddaad doonto waan ku ducaynayaa haddaad doontana yacni waxa weeye waad sabraysaayo jannaa kuu sugnaanaysa maya ilaahay bari buu idhi oo i ducee markaasuu deedna yidhi sidan iyo yeel marka waxa weeye ninkii waa doonay inuu nebigu u duceeyo waa doonay nebiguna isagu doorgeliyey wuxuu yidhi haddaad doonto waa kuu ducaynaya waana doonay inuu nebigu u duceeyo marka kollayba nebigu ducadii waa fuliyey laakiin arrinka kale uu amray waa cibaado kale cibaadadaa kalena waxaa ku jirtay yani soo weysayso dabeedna markaad soo weysaysato laba ragcadood tuko markaad laba ragcadood tukato ducadan ku ducayso ducadiina waxaa ka mid ahaa allahuma shafichu fiya ilaahu shafaacada nebiga ii aqbal shafaacaduna waa maxay waa alab weeye yacni ducada nebiga ilaahu ii aqbal weeye waa arrin kaleoo sii caawinaya yacni markaa weeye wakadalik qofkii dumar ahayd ee markaa suuxi jirtay nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam waxay ku tidhi waan suuxaa ilaahay ii bari inuu suuxitaanka iga qaado oo iga bogsiiyo ilaahay ii bari ya saxaabadu marnaba may samayn intay markaa waxaweye iyagu iska joogaan inay yidhaahdaan allaahuma inna natawasalu ilayka bijaahi nabiyik wa bixaqi nabiyik wa bidaati nabiyik oo dabeese ay ku ducaystaan dacawaadka saxaabada laga hayo yacni waxaweye marnaba la soo heli maayo nebiguna saa uma laqamin oo ma barin iyaguna sidaa kuma ducaysan yani markaa uh, tawasulka marka ay nebiga ku tawasuli jireen wuxuu ahaa tawasulun biducaa'ih markay qofkii dumarayd ku tiri nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay ii bari waan suuxaayey inaanan suuxin wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad doonto ilaahay baan kuu baryayaa inuu suuxitaanka kaa qaado haddaad doontana waad sabraysaayo jannaad helaysaa markaasay qofkii dumar ahayd waxay tidhi haddaba waa iska sabrayaayo jannadaan doortaye suuxitaankayga waa iskala noolaanayaaye markaan suuxo cawradaydaa faydanta ee ilaahay waxaad iga baridaa inaan cawradaydu faydmin ilaahay iga bari waa dalab labaad oo ducadii nebiga ku saabsan markaasaa nebigu ilaahay u bariyey inaynay markaa cawradeedu aynay faydmin waayo cawro faydanka in lagu sabraa fadiila kuma jirto laakiin xanuunka in lagu sabraa yacni markaa qofkay ku timaaddo dee waxaa ku jirta markaysagaa sabirka fadiila ku jirta sabirka fadiila ayaa markaysagaa ku jirta ilaahay dartii haddii loo sabro markaasaa waxa weeye nebigu u duceeyey inaan cawradeedu faydmin waxay ahaan jirtay qofkii dumar ahayd intay noolayd mid suuxda laakiin si kastay u suuxda cawradeedu ma faydmi jirin ducadii nebigaa loo aqbalay calayhi salaatu wasalaam waqaa'ic badan oo noocaasa ayaa caddaynaya markaa saas aawadeed markuu cumar leeyahay allaahuma innaa kunnaa natawasalu ilayka binabiyika muxammadin fatasqiina waxaa loo jeedaa bijaahi nabiyika iyo bixaqi nabiyika maahee waa biducaa'i nabiyika mudaaf waa la qadarayaa laakiin mudaafku ma daatadiiyo xaqa mise mudaafku waa ducada waa ducada qasaskaynu sheegnaanee caddaynaysaa yani waxaweye bixaqi nabiyina marnaba inay yidhaahdeen oo ku tawasuleen yani waxaweye saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam mid laga hayo ma aha ta kale hadday tahay jaaha nebiga iyo yacni xaqa nebiga iyo daatada nebiga in ay ku tawasuli jireen dee daatada nebiga iyo xaqa nebiga iyo sharafta nebigu dee waxa weeye markuu noolaa iyo markii la oofsadayba waa jiray oo xaqiisaasi ma tegin yacni marka waxay noqon lahayd in waxa weeye markan dambana xaqa nebiga iyo daatada nebiga yacni marka iyo ja'ha nebiga inay ilaahay ku baryaan laakiin saxaabadii kumay baryin waxay ku tusinaysaa waxa isbedelay ee markii horena ay ku baryayeen ee aan markan u suuroobayn markii horena u suuroobaayay inay tahay ducada nebiga sala allahu alayh wasalam ducada nebiga sidaas aawadeed baa marka waxa weeye uu cumar uga leexday iyo saxaabaduba in markaa cid nool oo ducayn kartaa oo ducadii la weydiisanaayo yani markaa ducadiisii lagu tawasulo wa inaa natawasalu ilayka bicammi nabiyina waxaanu kugu tawasulaynaa nebigaaga adeerkii baanu kugu tawasulaynaa qaar baa waxay yidhaahdeen bicammi nabiyina waxaa looga jeedaa yacni markaa jaaha iyo xaqa yacni nebiga adeerkii cabbaas jaahiisa iyo xaqiisa iyo daatadiisa looga jeedaa yacni marka waxaana laga qaadanayaa bay yidhahdeen suufiyada qaarkood yacni markaa jawaazu atawasuli bilmafduuli maca imkaani tawasuli bilfaadil ama bilafdal inay bannaan tahay ka mafduulkee laga fadliga badan yahay jaahiisa in lagu tawasulaa inay bannaan tahay iyaday suuragal tahay ka afdalka in lagu tawasulaaba ay suuragal tahay cumarna u sameeyey libayaan iljawaas wuxuu u sameeyey ay tahay sidaas yada abaa qaarkood ay ku doodeen laakiin ta noocaasi markaysagaa wax saxa ma aha wax saxa ma aha waayo markuu dee nebigu noolaaba calayhi salaatu wasalaam yacni cid kale looma tegaynoo lama odhan jirin abuubakarow wii ducee cumara wii ducee cusmaana wii ducee caliow wii ducee ee waxay markaa u tegi jireen afdalka oo nebiga ah calayhi salaatu wasalaam bay u tegi jireen oo ay markaa waxa ducada weydiisan jireen ee markaa cid ka sokaysa kumay kaaftoomi jirin waa ta kale tawasulka cabbaas lagu tawasulayaa tawasul biljaah ma aha in xaqiisa iyo jaahiisa lagu tawasulayo maahee ducadiisay ahayd saas aawadeed baa riwaayaadku sii tafsiilinayaan oo caddaynayaan riwaayadan saxiixa ku sugan yacni culammaduna markaysaga sharxyada ku soo naqliyeen xaafid ibnu xajarna uu markaysaga fatxulbaariga uu ku soo naqlinayo ayuu markaa cumar yidhi markaa cabbaasow ducee markaasaa cabbaasu duceeyey yacni naskii ducada oo sanad saxiixa lagu soo wariyey culammadu markaysaga keeneen inuu markaa cabbaas marka uu yidhi allahuma inahu lam yanzil balaaun ila bidambin walam yukshaf ila bitawbatin waqad tawajaha alqawmu bii ilayka limakaani min nabiyik wuxuu yidhi ilaahay ou balaayo ma soo degin yacni markaa dembi sababtii mooyaane walam yukshaf ila bitawbatin towbad laga toobad keena mooyaane si kalena looma faydin yacni qowmkuna anigay ugu tawasuleen meeshaa nebiga ka joogay maaha inaan ugu fadli badanahay waayo dee cumar waa ka fadli badan yahay oo marka la eego fadliga yacni waxa weeye alcasharatu almubasharuuna biljanna saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ugu fadli badan waxaana ugu sii fadli badan abuubakaroo cumar baa ku xiga haddama aragta cusmaan baa ku sii xiga cali baa ku sii xiga baaqi alcashara oo lixda ah ya tamaam alcashara ayaa ku sii xiga ahlu sunnuhu waa ka gaabsadeen lixdaa inay kala fadilaan oo waxay dhahdeen daliil kala caddaynaayo sida lixdu tobanka dhammaystiraya ay u kala fadli badan yihiin ma hayno ya yacni baqiyatu ahli badrin baa ku xiga iskadaa daa markaa cabbaas inuu casharatulmubashariin biljanna ka mid noqdee oo kama mid ahee xataa ahlu badrin kama mid aha oo markay bader dhacayso dee safka gaaladu ku soo jiray raggii la qabtay ee markaa ciidanka gaalada laga qabtay baanu ka mid ahaa ee gacanta lagu dhigay haddama aragta marka dee reer beder waa ka khayr badan yihiin saxaabada inta kale ahlu badrin afdal haddana maca daalik iyadoo dad fara badani ka fadli badan yihiin ayaa aalubaydnimada nebiga inuu adeerkii ruma yahay aabbihii la walaal ah aawadeed baa loogu tawasulayaa loo leeyahay duceed qurbiga uu nebiga u dhow yahay calayhi asalaatu wasalaam waa fadiila muqayada atafdiil muqayad laa yastalzimu tafdiil almutlaq qaacidadu maxay tahay tafdiilka muqayadka ahi ma laasimsanaayo tafdiil mutlaqa laasimsan maayo yacnii si mucayana shay mucayanuu ku fadli badan yahay oo xagga qaraabanimada ah addama laakiin itlaaqa haddii la eegaayaa fadli badan dee cumar baa ka fadli badan markaasuu leeyahay marka waqad tawajaha alqawmu bi ilayka limakaani min nabiyik ya wahaadii aydiina ilayka bidunuub wanawaasiina ilayka bitawba fasqina gacmahayaga waa kuwanoo dembiye ika buuxaan fooddayadina waa khuduucsantaho yacni towbad bay la khuduucsan tahay fasqinaa ilaahay oo na waraabi sidaasuu u duceeyey xaafid ibnu xajar wuxuu odhanaya zubayr ibnu bakaar baa soo wariyey sheekh albaani wuxuu odhanaya sanadkiisu waa saxiix xaafid ibnu xajarna maadaama markaa riwaayadan uu yani markaa yani uu ku soo arooriyey kuna fasiray waxa markaa qaacidadiisu ay tahay in agtiisa saabita ay too sugantay calaa kulli xaal saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam sidaasay inay markaa u samayn jirin inay xabaasha nebiga intay tagaan ay yidhaahdaan ilaahay noo bari aynay u samayn jirin oo aynay ula iman jirin bal waxaa la soo naqliyey inay markaa waxa weeye inkiri jireen yacni markaa ku noqnoqodka badan ee xabaasha ee ducada lala doontiyo ashyaadaas ya yacni xataa taabiciinta qaarkood baa inkiri jiray yacni qabriga nebigana sala allahu alayh wasalam maalin walba qaar booqan jiray may ahayn cabdulaahi bni cumar baa wuxuu samayn jiray markuu safar ka soo galo ayuu xabaasha nabiga tegi jiro markaasuu salaami jiro assalaamu calayka yaa rasuula allah assalaamu calayka ya abaa bakrin assalaamu calayka yaa abati markaasuu ka socon jiray xabaasha intay dul tagaan xataa qaar ku ducaysta may ahayd ama markaa xabaasha markaa agteeda markaysaga intay fadhiistaan oo madaxa laalaadiyaan qaar ku wardiya sida suufiyada qaarkood ay sameeyaan dadkay awliyada ka aaminsan yihiin xabaashooda inay markaysaga yacni ku ag cibaadaystaan oo ku agdikriyaan oo ku akhushuucaan ya oo ay markaa yacni yidhaahdaan waxa weeye shidaal baa laga qaadanaya ya waxay leeyihin fuyuudaat nuura baa saa uga soo burqanaya marka saa sidii soolarkii loo dhigi jiray cadceedda oo kale ayuu isu dhigaya dabeedna marka waxaweye halkaasaa waxa weeye yacni markaa la fuyuudaat nuuri ah ya nuur ah ayaa markaysa markaa laga qaadanaya bay markaysaga leeyihin kullu daalika wax jira maah intala salaamaa laga dhaqaajinayo ya asarka marka waxaa cabdullaahi ibnu cumar ee wakhtiga uu safar ka soo galaa ama u baxaayo keliya uu booqan jiray waxay weliba taabiciintii yidhaahdeen cid saxaabada ka midoo saasoo kale samaysay ma ogeen ibnu cumar mooyaane xataa saxaabada kale markay safar ka soo galaan xabaasha may tegi jirin salaamta markay masjidka soo gelayaan baa ku filayd assalaamu calayka yacni marka ay odhanayaan ama waxa asalaatu wassalaamu calayk yani markaa salliga iyo salaamta salaadda ay tukanayaan salaamtay nebiga ku salaamayaan iyo salliga ku sallinayaan baa ku filla imaam maalik markuu sheegaya waa ku odhanaya ziyaarada qabrigu innamaa hiya lilghurabaa dadka safarkaee ghariibka ah ee dabadda ka yimi bay u taallaa ou karaahiyeystay inuu markaa qofku yidhahdo zurtu qabra nabi ya waayo salafku kumay noqnoqon jirin saas aawood baa taabiciintii qaarkooda aalubeydii ay ku inkireen nimay arkeen markaysa xabaasha isagoo ku noqnoqonaya maxaad halkan ka guraysaa buu ku yidhi markaasuu xadiiska nebiga u sheegaya ou leeyahay nebigu wuxuu yidhi laa tajcaluu qabrii ciidan walaa buyuutakum qubuuran wasalluu calaya faina tasliimakum yablugunii xaysu kuntum faina salaatakum tablugunii xaysumaa kuntum yani axaadiista noocaas yani markaa mawduuca ay tilmaamayaan calaa kulli xaal marka aayaddani kuma saabsanaa mawduucay u deliishadeen dadka amwaadda baryista la baryayana dee adilo badan baa ka hor imanaysaa oo aayaad qur'aaniya iyo axaadiis nabawiyaba leh oo dee markaysaga allah in la baryo ayaa markaa dadka lagu xidhayey wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum waxaa laynoo sheegay baryada markaysa markaa la baryaayo ashyaada markaysa markaa yani markaa amwaadda iyo la baryayo inay marka waxa weye soo gudagelayso cumuumaadka aayaadka ya waladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmiir in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma stajaabuu lakum wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum waa aayaad caamma waa aayaad caamma amwaadda xaggee looga saari ya lagama saarayo xataa mushrikilcarab dhibaatadu markay darnaato allaahoo keliyay baryi jireen allahoo keliya halka dadka qaarkood oo maanta muslimiin sheeganaya ay markay dhibaatadu darnaato ay ku leeyihiin weli hebel iyo sheikh hebel waa inaad markaa baridaan ilaa qaarkood marka ay kaba fadileenba ducada ilaahay la baryaayo ay yidhaahdeen alweliyu asracu ijaabatan min allah weligaaba duca aqbalka ka degdeg badan ilaahay siduu u aqbalo si ka degdeg badan buu u aqbalaa weligu ay qaarkood yidhaahdeen qasas ay soo naqliyeen ay leeyihiin laba nin oo markaysagaa badda ku sigto baddu markaa ku kacday u qarqoomi gaadhay baa midna wuxuu idhi yaa allah ilaahayow kii kalena wuxuu idhi cabduqaadirow kii yaa allahu yidhi baddaa liqday kulahaa kii marka ay cabdiqaadiraw yidhina inta sidaa loo qaadaa beriga saa loo dhigay yacni ilaahay ha isku baryin weeye markaysaga yani weli hebel bari khatar ah haddaad gasho waa in markaa waxaaan ilaahay ha baryin ee waxaad baridaa cabdiqaadir jaylaani bari saasay markaysaa marka waxa dalaaladeedu ay ku tusinaysa waxyaalahay sheegaan bay ka mid tahy markaasay ku tacliiqiyeen oo yidhaha alweliyu asracu ijaabatan min allah weligu xagga ducaa aqbalka waa ka degdeg badan yahay siduu ilahay u aqbalo si ka degdeg badan ayuu u aqbalaa kulaha balalkay gaadhsiiyeen marka waxyaalaha noocaasi waa arrin marka waxaa khalada culammaduna waxay sheegeen in marka waxa weeye arrinka noocaasi uu baatil yahay oo shirki yahay cumuumaadkana gudagelayo ducadan marka aayadda lagu sheegayna waa ducadii baryada ahayd ya in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum ducadaan la maqlayn waa maxay waa ducadii baryada ahayd haddaa markaa baridaan baryadiinna maqli maayaan walow samicuu ma istajaabuu lakum hadday idin maqli lahaayeenna idinkamay ajiibeen wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum maalinta qiyaamana shirkigiinnay ka kufrinayaan xaggu shirku kaga jiraa wuxuu kaga jiraa dee ciddan la baryaayee amwaadda ah ee dhimatay ama haa'ibkee maqan aan sabab caadiyi isku xidhaynin waa in laga aaminsan yahay haybka inuu og yahay waana sida dadka qaarkood ka rumaysan yihiin ay leeyihiin cabdiqaadir ma alla meeshaad uga dhawaaqdo beri iyo bad qaaradday doonto iyo waddankay doontaba ha noqoto afkaad doonto aad ugu dhawaaqdi waa ku maqlayaa waana garanayaa waxaad ka dalabtay waana kuu gurman karaa ya qaaraadka adduunyadao dhan haddaad uga dhawaaqdo meel walaad uga dhawaaqdaba waa ku maqlayaa ayay ku leeyihin yani waxa weye waa samci khaariqo ah marka haybku og yahay weeye macnaheedu wax ka qarsooni ma jiro ayay leeyihin marka dee waxaa la siiyey awooddii ilaahay iyo khasaaistii ilaahay uu la gaarkaha baa la siiyey nusuustuna maxay sheegaysaa cilmulghaybka in allah la gaar yahay markuu noolaa cabduqaadir ilaah halkuu wax ka maqli jiray dee inta bini aadamku wax ka maqlaan buu ka maqli jiray ya haddaa maqalkan khaariqada ah iyo cilmigan markaysaa markaa wax walba uu og yahay wax walba maqlaayo xagoo ka keena ma markuu dhinto awood batay kama xishoonayaan qaarkood waxay ku leeyihiin haayo markii hore caalamulajsaad buu ahaa haye marka waxa weeye markii dambe uu ruuxaani noqday yacni waxa weeye wuxuu yeeshay tasaruf fi lkown oo waxa uu sii awood batay markuu dhintay markuu dhinto awood batay ya <laughs> yacni daliilkay leedahay maxay tahay qaybkuu og yahay yacni awood buu leeyahay wax walbuu awoodaa yacni culammadu waxay sheegeen tan noocaas inay tahay kufri haddama aragta qaraafi sheikha la yidhaahdaa ibnu taymiya waa ka horreeyey ibnu taymiya oo yar ayuu dhintay ibnu taymiya wuxuu dhashay lix boqol iyo koob iyo qaraafina wuxuu dhintay lix boqol iyo afar iyo siddeetankii marka saddex iyo labaatan jir buu ibnu taymiya lahaa wiil dhallinyara buu markaa ahaa waxaa laga yaaba markaa inuu ku sugnaa maa calayhi alaabaa walajdaad kitaabkiisa markaa la yidhaahdo alfuruuq wuxuu ku qorayaa abulcabaas alqaraafi hadalka suufiyada qaarkood ay yidhaahdaan hadalka suufiyada hadda waxay isku wakhti ahaayeen nawowi imaamu nawowi oo qaraafi nawowi waa ka hor dhashay xagga cimrigiisuna de waa ka dheeraayo wuu ka dambeed dhinto siddeed sanuu ka dhimasho dambeeyey isku zaman bay ahaayeen laakiin xagga dhalashadana waa ka horraan dhashay abulcabaas alqaraafi wuxuu ka mid ahaa ardaydii cizadiin ibni cabdisalaam wuxuu ku qorayaa kitaabkiisa alfuruuq hadalka suufiyada qaarkood ay yidhaahdaan weliga waxaa la siiyey kelimatu kun ayaa la siiyey inamaa amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun waa kufrun billaah waa gaalnimo allah laga gaaloobayo waa gaalnimo allah laga gaaloobaayo marka khasaa'istii ilaahay haddii la yidhaahdo cid baa la siiyey oo awoodda ilaahay bay leedahay oo wax kastoo allah awoodo waa awoodaa yaa cilmiga ilaahay oo kaluu leeyahay oo waxuu allah og yahayba waa og yahay dee waa kufrun billaah hadda manaaqibka maxaa ku yaalla waxaa ku yaalla wa aclamu cilma allaahi uxsi xuruufahu oo loo nisbaynayo cabduqaadir jaylaani cilmiga ilaahay baan ogaho xuruuftiisaan koobay kulligoodba khadirna muxuu yidhi maa cilmii wa cilmuka cilmigayga iyo cilmigaagaba marka laysku daro marka cilmiga ilaahay loo eego kama duwana shimbir badda afka sidaa u gelisay oo ka soo saartay intay ka qaadee ka dhiciso wax la mida cilmigeennu kama duwana marka cilmiga ilaahay loo eego saxiixyaday ku sugantay bukhaari iyo muslim khadir baana odhanaya marka cilmigii khadir iyo cilmiga muuseba marka la ysku daro ya shimbirtaa badda afka gelisay waxay ka dhicisee ka nuqsaamisay waxaan ahayn cilmigeennu ugama dhigmo cilmiga ilaahay cilmiga ilahay baddaasoo kale u ka dhigan yahay cilmigeennu wuxuu ka dhigan yahay biyaha yaree markaysa marka afka shimbirta ay soo qaadayso mar ay saa u gelisay isna maxay u nisbaynayaan waa lagu been abuuranaya isagu ma odhanayn ya manaaqibka isagu ma qorin kutubihiisana laba nooc aha kutubihii cabdiqaadir waa la hayaa sheikh xambaliyuu ahaa oo mashaayikhda xanaabilo ka mida oo sifaadka ilaahay sugaya madhabulashaaciro kuma sugnay kutubtiisa waxaa ka mida algunya litaalib alxaq baa ka mida waxaa ku sugan isbaatu sifaat waxaa ku sugan cabdiqaadir jaylaani oo leh yacnii koraynta ilaahay korreeyo carshigiisa ka korreeya kitaab kastuu allah soo dejiyeyna waa ku sugnayd nebi kastuu soo dirayna waa la soo diray sufyadii maxay ka yidhaahdeen waxay ka yidhahdeen kitaabka inuu qoray waa dhab haye laakiin dasi baa jiroo inta sifaadka ku saabsan waa la dhex gashaday cid kalea ku darsatay caddaynu may keenin ya waxallo waxay markaa qoonsadaan ama mashaayikhdoodu ay qorto ay daafici kari waayaan amaba iyaga xujo ku ah waxay yidhahdaan waa dasi kitaabka ibaanada ashcari bay yidhaahdeen masaa'isha qaarkood ay yidhahdeen waa dasiyo waa lagu dhex darsada qaar waxay dooneenba markii hore inay inkiraan oo yidhaahdaan ibaanada maba qorin abilxasan markii loo keenay culammadii yacni markaa shaaficiye iyo khayrkoodba lahaa iyagoo sugaya oo nawowi ka mid yahay oo ibnu casaakir ka mid yahay oo bayhaqi ka mid yahay oo keyrkood ka mid yahay oo nuquulaad ka soo naqlinaya way inkiri kari waayeen bay yidhahdeen haye waa qoray haddaba waa jirtaa inuu qoraye laakiin dasi baa jiro oo siduu u qoray ma aha waxbaa la dhex gashaday lagu dhex guray haye hulaatulmutasawifa ibnu carabi iyo nimanka la midka ah ibnu carabi iyo marka qolyaha markaa la rabaca ibnu farid iyo waxyaalaha kufriyaadkae cadcadee kutubahooda ay ku sheegeen markay daafici kari waayeen waxay yidhaahdeen waa dasi cid kalaa dhex gashatay sheikhu ma qorin caddayn uma keenin ya waa dacwa in lam tuqiimuu calayha bayinaatin asxaabuha adciyaau hadalku waxba yaanu ila sii tarin khulaasadu waxay tahay aayaddani xujo uma aha mawduuca marka ay yani markaa ku tageen ama ay sheegteen aayaddana kuma saabsanaa in nebiga calayhi salaatu wasalaam bacda wafaatihi in dembidhaaf la weydiisanaayo ilaahay dembidhaaf uga baryaayo dembidhaaf inuu laga dalbo oo nabiga la weydiisto bacda wafaatihi wax daliila male saxaabaduna ma samayn ama qisada maaliki daar laga soo naqlinayo jawaabtu waxay tahay saxaabi ma ahayn yacni marka cumarna waxa uu isagu sameeyey ma ogeyn waxa qadarka uu sheegay kuma sugna sidaasaa nebiga ku idhi iyo wax la mid ah yani marka istikfaarna kuma saabsanayn yacni sanad ahaanna culamada qaarkood way ka hadleen oo way daciifiyeen yani bacdu ahlicilmi calaa kulli xaal wax xujiitaa uguma jiro arrin saxaabi ka dhacayna marka waxa ma aha arrin cumar taqriiriyeyna markaysa waxa ma aha yani marka wax xujiitaa uguma jirto tafsiilkeedu mawdic kale ayuu noqonayaa eh, hadda laakiin maadaama tafsiilku masalada u dheeraaday eh, ishaarada baynu ku gaabsanayna allah waxau yihi wamaa arsalnaa maanu soo dirin min rasuulin rasuul maanu soo dirin ilaa liyutaaca in la atiico daraaddeed mooye wax kale umaanu soo dirin lishayin min alashyaa ila liyutaaca in la atiico daraaddeed mooye wax kale umaanu soo dirin fii ma ya'muru bihi wa yaxkumu lagu ateeco wuxuu amraayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulku amraayo lagu ateeco wa iyo waxa uu xukumaayo biidni illaahi idanka ilaahayna lagu ateeco ay biamrihi amarkiisa sharciga ah amarka ilaaha ee sharciga ah lagu ateeco laa liyucsaa in la caasiyo daraaddeed looma soo dirin wayukhaalafa iyo in la khilaafo laakiin in la ateeca loo soo diray biidni illaahi xaggay ku tacalluqdaa culamada qaar waxay yidhaha arsalnaa bay ku tacalluqdaa oo macnuhu wuxuu u dhacayaa wamaa arsalnaa min rasuulin biidni illaahi ilaa liyutaaca maanu soo dirin rasuulla maanu soo dirin idanka ilaahay kumaanu soo dirin ilaa liyutaaca in la atiico daraaddeed mooye wax kale umaanu soo dirin kaasi waa wejiyo in biidni jaarkiiyo majruurka layahaa waxay ku tacalluqayaan arsalna waa weji wejiga labaad waxay tahay waa ilahay liyutaacay ku tacalluqaan oo waxay noqonaysaa in la ateeco biidni illaahi ilaahay idankiisa iyo amarkiisa lagu ateeco ama idnigiisa qadarigaa lagu ateeco yacni tawfiiqda ilaahay iyo mashii'ada ilaahay ee qadariga ah oo cidduu ilaahay waafajiya ay ateecaan ama la yidhaahdo biidni illaahi bimacnaa biamrihi wa sharcihi amarka ilaahay iyo sharciga ilaahay in lagu ateeco wuxuu ilaahay yacni amray rasuulku inuu dadka gaadhsiiyo lagu ateeco lagu raaco labada wejiba waa loo fasiray laakiin mufasirku hadda wuxuu doortay jalaaldiin asuyuuti biamrihi marka waa amarka sharciga ah ayaa laga tilmaamaya labada weji waxa fiican arsalnaa in lagu tacalluq siiyo iyo liyutaaca in lagu tacalluq siiyo wejiga dambe oo ah liyutaaca in lagu tacalluq siiyaa fiican oo adhar ah sida markaa mufasiriin badan ay arjixeen waana sida mutabaadirka ah. walow annahum iddalamuu anfusahum ay walow habata annahum hadday sugnaan lahayd inay iyagu iddalamuu anfusahum jaa'uuka iddalamuu markay dulmiyeen anfusahum nafahooda ay dulmiyeen oo ku xadgudbeen maxay ugu xadgudbeen bitaxaakumihim xukun doonadkooda ay u xukun doonteen ila taaguuti taaguutka ay u xukun doonteen ay naftooda ku dulmiyeen hadday sugnaan lahayd inay ku yimaadaan taa'ibiina xaalay toobad keenayaanoo faastakfaru llaaha allah ay dembidhaaf weydiisan lahaayeen id waxaa ku camalfalaya jaauu baa ku camalfalaysa jaauu baa ku camalfalaysa haddaasow tan la dambaysiiyey waxaa la odhanayaa dee darafku waxa weeye yutawasacu fiihi maa laa yutawasacu fii hayri darafka iyo jaarka iyo majruurka yacni yutawasacu fiihima maa laa yutawasacu fii hayrihima waxaa loogu tawasucaa si aan hayrkood loogu tawasucin marka ficilku isagoo ka dambeeya waa ku camalfali kara waa yahay faistakfaru allaha allahay ay dembidhaaf weydiisan lahaayeen waistakfara lahum arasuulu rasuulkuna ilaahay dembidhaaf uga baryi lahaa fiihi iltifaatun cani alkhitaabi waxaa ku sugan jeesi laga jeesanaayo khitaabkii laga jeesanaayo oo markii hore nebigaa lala khitaabay yaa jaa'uuka adiga ay ku yimaadaan markaa lama odhan faistakfaruu allaaha wastakfarta lahum ilaa khitaabkii nasaqii khitaabka haddii lagu wado maxay noqon lahayd wastakfarta lahum bay noqon lahayd aad ilahayna dembidhaaf uga barido laakiin wastakfara lahum arasuulu kaannahu haybe laga warramayo marka khitaabkii baa laga jeesto ila alghaybati baa loo jeestay ya yan iska kaa qaldamin alghiiba iyo alghayba alghiiba haynka marka lahoos dhigo xantaay noqonaysaa alghaybana maqnaansha noqonaysa wastakfara lahum arasuulu rasuulkuna ilaahay dembi dhaaf uga baryo fii iltifaatun waxaa ku sugan jeesi laga jeesanaayo can ilkhitaabi khitaabkoo xaggii haybada loo jeesanayo khitaabkii waxaa laga dhigay kaannahu cid markaa aan joogin laga warramayo maxaa sidaa looga dhigay tafkhiiman lisha'nihi weynayn nabiga shanigiisa la weynaynayo daraaddeed oo see loo weynaynaya dee inuu rasuulka la sheegayaa wastakfara lahum arasuulu alwasfu birisaala la sheegay risaalada inuu ku sifaysan yihi ya dee marka waxaa weeye mansibkiisii sheegista la sheegayaa waa tafkhiim lisha'ni oo marka cid la sheegaayo masalan marka la yidhaahdo masalan oo ka soo qaad yani miaal yani iska liita aan ku tusaaleeyo yani markaa taqriiban lilfahmi masalan waxaa lala hadlayaa madaxweyne markaasaa lagu yidhi adigu waxaa tidhi sidaa iyo madaxweynuhu wuxuu yidhi sidaasuu yidhi isagoo isagii lala hadlayo labada keebaa markaysa markaa waxaan yani xoogaa yani markaa waxa weeye waafisan adigaa dee sidaa yidhi marka lagu yidhahdo madaxweynaha iyo marka la yidhahdo madaxweynaha dee sidaa yidhi teebaa labada sii weyn adigaa sidaa yidhi sooma yaro hoosayso marka waxa weeye ta ku saabsan waxa weye rasuulkaa ilaahay dembidhaaf uga bariyey tafkiim baa ku jira tacdiim nabiga la weyninayo waxaa loo sameeyey iltifaatka khitaab can ilkhitaabi ila alghaybati tafkiiman weynayn la weyninaayo lishanihi misaalku markaa laa'iq marka uma aha laakiin waxa weeye waxaan doonayay fahamka inaan ku soo dhoweeyo warasuulu acdamu qadran cala aljamiic lawajadu allaha allah waxay ku ogaan lahaayeen tawaaban mid toobad aqbal badan wajada macaani badan bay u soo aroortaa wajada mar waxay u soo aroortaa waa helay ama waa la kulmay saadafa aw laqiya mar waxay u soo aroortaa wajada waa cadhooday wajada mar waxay u soo aroortaa waa murugooday wajada mar waxay u soo aroortaa waa ogaaday yani macaani badanoo kala duwan bay leedahay hadda lawajadu llaha waxaa loo jeedaa ti cilmiga ahayd oo wujdaanka ahayd baa laga tilmaamaya laba mafcuul bayna markaa qaadataa lawajadu llaha yani allaha waxa weye waa mansuubun cala atacdiimi allah markaad sheegayso allaaha odhan maysid waa mafcuulu bihi odhan maysid ta'adduban daraaddeed ya mahmaa ra'ayta allaaha fi tacliimi qul fiihi mansuubun cala atacdiimi naadimkii muxuu yidhi mar kastoo allaaha aad ku aragto yaa yacni tacliimta aad ku aragto allah oo mansuub ah qul fiihi mansuubun cala atacdiimi waxaad tidhahdaa tacdiim baa lagu nasbiyey mafcuulu bihi in la yidhaahdo edabdara xoogaa ku jirta adabka markaysaa ma waafaqsanaa ilaahay baa mafcuulu bihi ah adabta markaysaga haddii la eego dee markaysaga laa'iqu ma aha marka ixtiraamka maxaa u fiican waa mansuubun cala atacdiimi bay culammadu ta'aduban u yidhaahdaan waaya marka tawaaban waxay noqonaysaa yacni mansuubkii labaad bay noqonaysaa lawajadu allaha allah waxay ku ogaan lahaayeen wajadada cilmiga looga jeedo masderkeedu wujdaan buu ku yimaadaa wujdaan ayuu ku yimaadaa lawajadu allaha allah waxay ku aqoonsan lahaayeen oo ku ogaan lahaayeen tawaaban mid toobad aqbal badan calayhim iyaga ka toobad aqbal waman oo ka toobad aqbalaaya tawaabkaasoo raxiiman naxariis badan bihim iyaga u naxariis badan waxa bannaan raxiiman inaad tawaaban ka beddesho waxaa kaloo bannaan raxiiman inaad tawaaban ka sifayso waxaa kaloo bannaan tawaaban damiirka ku qarsoone uu godanaayo tawaaban huwa yaa inaad ka xaalayso tawaab wuxuu yahay raxiiman xaalu yahay waxaa kaloo bannaa ila nawaasikh weeyaane inaad markaysaa marka ka dhigto mid kale aad ka dhigto yacni markaa mansuub kale oo raacay inaad markaa ka dhigto laakiin saddexa wejiye horay u badiyaan allah waxau yidhi falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakkimuuka fii ma shajara baynahum tawaaban marka la yidhi yacni tawaab addoonkana waa lagu sifeeyaa ina allaha yuxibu tawaabiin marka addoonka tawaab waa la yidhaahdaa addoonka toobadkeenka badan allahna tawaab waa la yidhaahdaa laakiin macnaha kala duwan oo marka addoonka tawaab la odhanaayo waa toobadkeen badan yahaa loo jeedaa oo toobadda aada uga dhacdaa allah marka tawaab la yidhahdana waxaa looga jeedaa waa toobad aqbal badan yahay tawaabnimada ilaahayna waxaa ay keensatay inuu allah tawaab yahay kow inuu albaabka towbadda furay oo ballanqaaday cidda toobad keenta inuu toobadda ka aqbalayo mar labaadka inuu cidda toobad keenaysa isagu towbadda waafajiyo haddaanu towbadda waafajin aynay toobad keenin oo arrin labaad ah mar saddexaadka yacni towbadda inuu ka aqbalayo waa ashyaa marka hore towbadduu sharciyeeyey albaabka towbaddana waa furay mar labaadka cid kastooo toobad keenaysa isagaa toobadda waafajiya mar saddexaadka toobaduu ka aqbalaa marka allah waa tawaab toobadkeenka addoonka toobad keenayaana waxay u baahan tahay laba towbadood laba toobad oo xagga allah ka ahaanaysa oo midna ka horrayso midna ka dambaysay u baahantahy ya uma taaba calayhim liyatuubuu haddama aragtaa marka laba towbadood oo xagga allah ka ahaanaysa baa towbadda addoonku dhex taallaa oo midna waa maxay waa tawfiiqdii towbadda uu waafajinayey markuu sharciyeeyey dabadeed midna waa markuu toobad keeno inuu toobadda ka aqbala uma taaba calayhim liyatuubuu allah waxau yidhi falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum falaa warabbika rabbigaa baan ku dhaarteen laa yu'minuuna ma rumaynayaan xataa yuxakimuuka ilaahay xakam kaa dhigtaan iyo xaakim fii ma shajara baynahum wixii dhexdooda iska galay ka dhex galay ama isku khilaafeen ilaa ay xakam kaaga dhigaan mid kale xukumaya ay kaa dhigtaan ma rumaynayaan suma laa yajiduu dabeedna aynay helin fii anfusihim nafahooda xaggooda aynay ka helin nafahooda gudahooda aynay ka helin xarajan wax cidhiidhi ah ama shaki ah ama diiqada aynay ka helin mima qadayta ay min qadaa'ika yacnii xukunkaaga ay ka diiqadoonayaan ama ay ka shakinayaan wa yusallimuu ay hoggaansamaan tasliiman hoggaansina ay hoggaansamaan hoggaansina ay hoggaansamaan walow annaa katabnaa calayhim an iqtuluu anfusakum hadday sugnaan lahayd inaannu markaa ku farar yeeli lahayn ama amri lahayn korkooda an iqtuluu dila anfusakum nafihiinna dila haddaannu amri lahayn oo sidaa ku faral yeeli lahayn aw ikhrujuu ama soo baxa aanu ku faral yeeli lahayn amri lahayn min diyaarikum guryihiinna ka soo baxa aanu amri lahayn maa facaluuhu ilaa qaliilun minhum maa facaluuhu may sameeyeen ilaa qaliilun minhum cid yaroo iyaga ka mida mooye cid kale markaa may samayseen walow annahum facaluu hadday sugnaan lahayd walow sabata annahum facaluu hadday sugnaan lahayd inay iyagu sameeyaan maa yuucaduuna bihi waxa lagu waaniyey inay la yimaadaan hadday sugnaan lahayd lakaana khayran lahum lakaana wuxuu ahaan lahaa imaatinka ay la imanayaan ee samaynayaan waxa lagu waaniyey khayran lahum mid khayr u leh buu ahaan lahaa fi dunya walaakhira wa ashadda tahbiita mid markaa u daran buu ahaan lahaa tahbiitan xagga sugista mid yacni markaa sugnaanshana u leh buu ahaan lahaa yacni sugis mid u leh xaqa lagu sugaayo ay xaqiijinayaan waidan la aataynaahum min ladunna ajran cadiima waidan markaasba yani markaa ay yani la yimaadaan waxaa lagu waaniyo la aataynaahum waxaanu siin lahayn min ladunna agtayada waxaanu ka siin lahayn ajran ajar ajarkaasoo cadiiman weyni badan walahadaynaahum waa hanuunin lahayn siraatan waddaanu ku hanuunin lahayn jid ama marka waxa weeye wadda ayaanu ku hanuunin lahayn siraadkaasoo mustaqiiman toosan waman yutic illaaha wrasuula waman yutic ku kastoo ateeca mantu waa shartiya sidaas aawadeed baa ficilka loo jasmiyey ila yutic bay ahaydoo yacni waa majzuum bay ahayd laakiin waxaa loo hoos dhigay waa liltiqaa'i saakiniina waa kasratu takhallus weeye waman yutic illaaha ku kastoo allah ateeca waalrasuula iyo rasuulka sala allahu aleyh wasalam ateeca fa ulaa'ika kuwaasi maca aladiina kuwii la jirkooday ahaadeen ancama allaahu calayhim ilaahay u nicmeeyey korkooda min annabiyiina oo nebiye ah intaas waa bayaaniya iska jir inaad tidhaahdo min annabiyiina nebiyada ka mida tabciid inaad u fasirto iska ilaali haddaad tabciid u fasirto maxaa ka dhalanaya macno faasidaa ka imanaya macnaha faasidkoo ah nebiyada bacdi ka mida loo nicmeeyey bacdina looma nicmayn baa ka dhalanaysa nebiyaduna dhammaan waa wada muncamiin loo nicmeeyey wey marka mintu waa bayaaniya laa tabciidiya marka alladiina ibhaamka ku jiraa ayay markaa bayaaminaysaa caddaynaysaa sida badan mubham baa ka horeeya minta bayaaniyada ah calaamadeeduna waxay tahay ismi mawsuul iyo sadru sirihiisa ayaa mawdiceeda haddii la dhigo macnuhu noqonayaa saxu noqonaya ya waa yahay maca aladiina kuwii la shirkooda ayay ahaadeen ancama allaahu calayhim allah korkooda u nicmeeyey oo hidaayada iyo iimaanka uugu nicmeeyey oo min annebiyiina nebiye ahaaday nebiye ku bayaansan iyo wasidiiqiina qaar run sheegid badan ama rumayn badan ahaaday ama labadaba la ysugu daro washuhadaa iyo shuhada ahaaday wasaalixiina iyo saalixiin ahaaday intaa ku cad oo ku bayaansan waxasuna ulaa'ika rafiiqa waxasuna waa wanaagsanaaday ulaa'ika kuwaasi rafiiqan min jihati rafiiq ayay wanaagsanaadeen ama rafiiqan ay rufaqaa'a xaal ay rufaqa yihiin bay wanaagsanaadeen dalika alfadlu min allah daalika kaa la soo sheegay la jirka kuwaa la jirkooda la ahaadaa alfadlu waa gallad weeye iyo nicmo xaalu fadligaasi min allaahi allah xaggiisa ka ahaaday wakafaa billaahi allah baa ku filan caliiman xaalu caliim yahay ama min jihati caliim kafaada markaysaga yani e, faacilkeeda baabaa lagu jaraa e, yani marka mansuubka ka dambeeyana waa culammada qaarna waxay maraan tamyiiz inay tahay e, culammada qaarna xaal bay maraan haddii tamyiiz la maro waxay noqonaysaa wakafaa billaahi allah baa ku filan caliiman min jihati yani marka caliim xag caliim ahaan allah baa ugu filan haddii xaal markaa la marana waa saynu sida badan laqbayne waxay noqonaysaa caliiman xaaluu caliim yahay buu allah ku filan yahay waxay noqonaysaa xaala laazimay noqonaysaa xaala laazima ayay noqonaysaayo dee xaaladu yacni waxaweeye inay marka muntaqilo noqoto ma wada aha bacdi ka mida laazime ah allahu akbaru kabiira yacni kabiira waxaweye waa xaala laazima mar walba ilaahay waa kabiir ya radiitu billaahi rabban rabban waa xaal laakiin waa xaala laazima mar walba allah rabbi buu yahay ya ee ma aha xaala muntaqilo markaysaa marna uu noqonayo marna aanu noqonayn ma aha marka muntaqilo dee xaaladu inay muntaqilo noqotaa waa sida haalibka laakiin axwaasha qaarkood bay laazima noqotaa oo tusaalayaasha aynu sheegnay ay ka mid tahay raditu billaahi rabban wabilislaami diina wabimuxamadin rasuula aayaddan sabab baa la sheegay oo saxiixa ku soo aroortay yacni marka bukhaari iyo muslim waxaanay ahayd laba nin oo saxaabada ka mida oo mid zubayr yahay midna nin ansaariya yahay oo laba beerood ay leeyihiin labada beerood mid baa soo horayso xagga daadku ka soo rogmanayo xigta waa ta zubayr weeye ta kalena way ka dambaysaayo yacnii xagga markaa daadka beerta zubayr baa xigta markaasaa dee gacankii markuu yani u jeexday yani beertiisa zubayr ayaa ninkii kale yidhi dee biyihii baad iga xabistoo de marbaa roobku kooban yahay oo aanu biyuhu badnayn marna dee biyuhu waa badan yihiinoo meel walba way marka waxaweeye yani korkay ka wada marayaan markaasuu yidhi dee biyaha markaysaga ha iga xabisin markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam oo hadal sulxi ah oo weliba dee inuu xaqiisii wax ka mida ka tago ayuu u soo jeediyey zubayr nebigu calayhi salaatu wasalaam oo dee beertaada waraabso oo marka dee biyuhu marka kuu galaan dee walaalkaana u sii dah ya ninkii cadhooday ansaariga ahaayoo markaasaa wuxuu ihi an kaana libni camatik yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo zubayr ilmaabti rumay ahaayeen safiya bintu cabdilmutalib baa dhashay zubayr nebigana waxaa dhalay cabdullaahi bni cabdilmutalib marka laba walaalaa kala dhalay waa ilmaabti ruma ninkii ansaarigii intuu cadhooday ayuu wuxuu idhi an kaana libni camatik inuu inaabtigaa yaho dadaa dhashay daraaddeed baad saa u tidhi markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa cadhooday wejigiisaa isbeddelay wejiga nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid werhwero muraayadoo kale uu ahaa ya daahirkiisa iyo baatinkiisu nebiga isku mid bay ahaayeen saas aawadeed marka uu shay karaahiyaysto ama wax ka cadhoodo ama wax uu marka dhibsado wejigiisay ka muuqan jirtay ila wejigiisu muraayad bu ahaa waa wirwiri jiray markuu faraxsan yahay ya waa wirwiray markuu shay karaahiyaysto ama uu cadhoodo wejigiisay ka muuqan jirtay markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wejigiisi isbedelay markaasuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam isqi yaa zubayru smax bisilmaa xataa yarjica ila aljadri uma arsil ilmaa ila jaari xaqiisii oo dhammaystiran ayuu markaa yidhi oofso adigu markii hore yacni biyuhu ilaa halkaa markay gaadhayaan hayso ma odhan oo suluxu wax ka mida inuu weliba uga tago aanu xaqiisa wado oofsan buu u soo jeediyey nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin ninka ansaarigii saa uma fahmin ya xukunka marka dambe uu nebigu odhanayaa waa sida marka waxa weeye uu ahaa yani xukunka sharcigii marka uu yahay oo dee ninka biyaha xigaa dee markaysaa u xaqnimo badan oo qadarku markaysa markaa waxa weeyaan kaafiga ah yani inuu markaa ka qaato biyaha ilaa uu ka qaato lagu khasbi maayo ilaaba ilaa biyaha gacankaaga soo maray ii soo jebi adigoo qadarkii aad markaa xaqa u lahayd aan oobsan dee mid markaa gar loogu leeyahay maaha dee berkadaba hadda ka soo qaad habkaasoo hadda baraaga markaysa ma jiraan soo gacmo ma leh ka warran markaysaga markaa eh, berkadda kaa dambaysaa ee eh, markaa waxaweyn xagga biyaha aad ka xigto hadduu yidhaahdo iyadoo aan markaysa berkaddaadu kuu buuxsamin gacankaaga ii soo jebi maxaa loo arki lahaa ya biyaha gacankaaga soo raacay yacni marka amaba uu faruuro ama markaysa marka uu yidhaahdo ii soo jebi yacni iyadoo aan markaa taadu kuu buuxsamin dee waxa weeye inaad ixsaan ugu samaysa mooye midaad marka uu xaq ugu leeyahay maaha miduu gar kuugu leeyahay ma aha markaa nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam inuu beertiisa markaa waraabsado ilaa halkii biyaha ugu talagalay ay u gaarayaan intaa dabadeed biyaha u fasaxo saasuu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam dabeedna aayaddan ayaa ku soo degtay oo waxaa la yidhi saxaabadii ay yidhaahdeen aayaddan inay qisadaa ku soo degtay baan u qabnaa falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum uma laa yajidu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimu tasliima ahlucilmiguna waxay yidhaahdeen ninkan saxaabiga ah ee ansaariga ah waxaa ku dhacday yacni markaa hafwa ama zalla ayaa ku dhacday yacni cadhadu ay ka qaalib noqotay oo dabeedna sidaas uu markaa hadalka noocaasa ee xun ugu hadlay hadalka caynkaasa ugu hadlay saxaabigu markaa kuu yahay ansaarigu lama magacaabin riwaayadka qaarkoodoo oo sheegayaa waa jiraan inuu xaatib ibnu abi baltaca inuu ahaa saas markiisa waxaa sheegayaa laakiin xaatib ibn abi baltaca dee wuxuu ahaa markiisa muhaajir buu ahaa sanad saxiixana waxaan filayaa inaynay ku sugnayn waxaa la yaqaanaa saxaabada haddii saxaabi shay manqabo ah nebigu u sheego amaba uu la yimaado waa la magacaabaa laakiin shay zalla ah amaba naqsi ah haddii markaysaa marka ay tahay oo saxaabada qaarkood ama ay ku dhacaan ama marka waxa weeye laga sheego haaliban saxaabadu ma magacaabi jirin way maldihi jireenoo way qarin jireen magiciisa may sheegi jirin saas aawadeed ninkan inuu ansaar yahay ayaa markaa la sheegay waxaan filayaa magaciisa sanad saxiixa inaan lagu hayn saasaan kollay filayaa saxaabiga lagu sheegayna ansaariba ma ahayne muhaajiri buu ahaa muhaajir buu ahaa aayadda waxaa laynoogu tilmaamayaa allah sheegayaa iimaan inaan la helaynin ilaa saddex shay lala yimaado saddexaas waa mahay kow wixii markaa laysku khilaafo ama marka waxa weeye isdhex gala in rasuulka xakam laga dhigo oo isaga xaakimkii xukunkiisa lagu go'aayo laga dhigo kow mar labaadka xukunka uu xukumo inaan la karaahiyeysan ama la nicin ama laga shakiin ama laga diiqadoon mar saddexaadka in loo hoggaansamo mar saddexaadka in loo hoggaansamo marka xarajka marka lagu fasiro shaki haddii lagu fasiro waxay noqonaysaa iimaanka la nafinayo in looga jeedo aslu iimaanka in la nafinayo haddii xukunka nebiga calayhi salaatu wasalaam laga shakiyo amaba marka waxa weeye ictiqaadan loogu raali noqon waayo dee waxay noqonaysaa kufri akbar laakiin haddii waxa weeye iyadoo xukunka rasuulka sala allahu aleyh wasalam la jecel yahay haddana sida markaa waxa weeye la xukumay dadka qaarkood ay karaahiyaystaan ay u karaahiyaystaan mashaqada ugu sugan ama marka waxay waayeen iyo wax la mida ah, laakiin xukunka ilaahay ama xukunka rasuulka aynay nacaynin taas iyadu waxa weye waa ka duwanaanaysaa waxaana lagu xambaaraya culammada marka odhanaya iimaankan iimaan kaamila ayaa laga tilmaamaya laakiin sida ku saabsan xarajka haddii shaki lagu fasiro ama bugdi xukunka ilaahay ama xukunka rasuulka la nacayo lagu fasiro eh, ama markaysaa marka ictiqaadkii ictiqaadan marka horeba aan xakam looga dhigan yacni markaa waxay noqonayaan iyagu kufri akbar ayay markaa noqonayaan kufri akbar bay noqonayaan weliba waxaa caddaynaya dee saxaabigan hadda ansaariga ah arrinka uu sameeye uu yidhi an kaana libni camatik oo ay u eg tahay inuu arrinkaa karaahiyaystay dee lama odhan waad kufriday waad gaalowday yacni markaa soo islaam ama towbadda loo qabto ama markaysaa man badela diinahu faqtuluuhu iyo wax la mida mid lagu fuliyey ma aha arrinkiina zallo ayaa la ictibaariyey cadhadu ka qaali noqotay walow annaa katabnaa calayhim an iqtuluu anfusakum aw ikhrujuu min diyaarikum maa facaluuhu ilaa qaliilun minhum haddii la amri lahaa inay nafahooda dilaan oo qaarkoodba qaarka kala dilaan sidii reer banu israaiil israa'iilba la yidhi towbaddiinu waxay ku xidhantahy inay islaysaan an anfusakum loogama jeedo mid weliba naftiisa inuu dilo isagu midida isgeliyo ama toorida isgeliyo waxaa laga tilmaamaya an iqtuluu anfusakum qaarkiinba qaarka kale ha dilo ya haddaanu sidaa ku faral yeeli lahayn ya oo waayo muminiinta waxaa laga soo qaadaa isku nafe inay yihiin walaa talmizuu anfusakum nafihinna ha ceebaynina bimacnaa walaalihiina kale muuminiinta ha ceebaynina loo jeedaa laa yelmis bacdukum bacda haddama aragta ya haddaanu sidaa ku farar yeeli lahayn ama guryihiinna ka baxa markaysaga aanu ku farar yeeli lahayn in yar oo iyaga ka mida mooyaane cid kale ma yeesheen badanku uma hoggaansameyn laakiin haddii ay markaa sameeyaan waxa lagu waaninaayo oo awaamirta inay qaataan nawaahida inay ka tagaan yacni marka ashyaada la faraya ay kari karaan yacni khayr bay u ahaan lahayd ya ama way u khayr badnaan lahayd waana u darnaan lahayd xagga sugista iyo xaqiijinta haddiiba laga soo qaado fardan wa taqdiiran sida kale in khayr ugu jiro uguma jireen ala sabiili tanazul ismu tafdiil marka loo fasirayo ayaa marka macnuhu dhacay hmm. allah waxau ihi falaa warabbika laa yu'minuuna laa zaa'ida laadu waa masiida litawkiid tawkiid baa loo ziyaadiyey laba qowl baa ku jira laadu masiida litawkiid baa oo taqwiye iyo tawkiid baa looga jeedaa mise laadu waa asal oo macnihii nafyigay faa'iideynaysa sheikhu wuxuu maray sida culamo badanba u mareen in laadu tahay masiida litawkiid oo tawkiid loo ziyaadiyey laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay mareen inay naafiye tahay oo macnihii khaaska ahayd ay faa'iideynayso falaa marka maxay noqonaysaa laysa alamru kamaa zacama almunaafiquun arrinku ma aha siday munaafiqiintu sheegteen ma aha wa rabbika baan ku dhaartay falaa warabbika marka la yidhaahdo laadu waa masiida litawkiidna waxay noqonaysaa fa wa ka dhigan tahay rabbiga baan ku dhaartay zaa'ido keliya laga cabiro waxaa ka fiican yani marka litawkiid ama la yidhaahdo markaysa marka waa mu'akidu yani marka saa in ka fiican wasami maa yuzaadu lagwan aw sila waqul mu'akidan wa kullun qiila lah lakina zaa'idan walaqwan ijtunib itlaaquhu fii munzalin hada wajab yani markaa waxyiga in la yidhaha shaygaasi waa zaa'id culamada qaar waxay adab ahaan ma fiicnaa lakina zaa'idan walaqwan ijtunib zaa'id iyo laqwi waa laga dheeraaday bay yidhahdeen culamada qaar laqwi bay ka cabiraan qaarna zaa'id bay ka cabiraan ya qaar kale waxay ka cabiraan waa mu'akid ama silo ama muqxaba shantaa lafdaa loo isticmaalaa marka zaa'id iyo laqwi waa laga dheeraaday itlaaquhu fii munzalin munazalka in lagu itlaaqo waa laga fogaadoo laga dheeraaday hada wajab arrinkaas waa waajib ta'aduban buu waajib u yahay haddii laga maarmi waayo waxaa la odhanayaa waa zaa'idun litawkiid ama waa maiidun litawkiid ama masiidatun litawkiid tawkiid baa loo ziyaadiyey marka shay aan macno lahayn oo waxbaba faa'iidaynayn qur'aan kuma jiro laakiin marka la leeyahay waa zaa'id marka macna ma laha muraadku maaha oo waa xashwi maaha ya walaysa fi lqur'aani min xashwin yaqac yani waxyiga xashwi kuma dhicin xashwigu waa wax la yska cabeeyo aan inaba macno faa'iideynin marka erayga marka leeyahay waa zaa'id ama waa maziid macna waa faa'iideynaya laakiin macnihii khaaska ahaa baanu faa'ideynay macnihi baa muxuu qaybsamaa macnaa khaas waa maxay waa macnaha eraygan asaaratan loo isticmaalo waa macnaha khaaska laadoo kale naafiye inay tahay nafyi faa'idaynaysa macnaha caamka waa maxay waa tawkiid hadalka lagu adkaynaayo oo falaa warabbika laa yu'minuuna iyo fa warabbika laa yu'minuuna kale xoog badan tan tawkiidku ku jiraa sii xoog badan laysa ka milihi shay iyo laysa milahu shay kale xoog badan laysa ka milihi shay baa xoog badan ya haakada fala warabbika rabbigaa baan ku dhaartay laa yu'minuuna ma rumaynayaan xataa yuxakimuuka ilaa xaakimkaaga dhigaan iyo xakam fii shajara baynahum wixii dhexdooda iska gala ikhtalata baynahum dhexdooda iska gala ama ka dhehe gala ama isku khilaafaan uma laa yajiduu dabeedna aynay helin waa shayga labaad fii anfusihim nafahooda aynay ka helin xarajan wax cidhiidhi ah diiqan aw shakan yani cidhiidhi ayna ka helin ama shaki ayna ka helin mima qadayta bihi ay min aladii qadayta bihi kii aad ku xukuntay ayna shaki helin maadaas mawsuulo inay tahay iyo masderiye inay tahay baa labada weji ku bannaanyihin mufasirku wuxuu maray waa jalidiin asuyuuti inay maadu tahay mawsuulo maxaa caddaynaya caa'id buu u celiyey bihii buu qadaray mar hadduu bihii qadaray waxaad garanaysaa inuu u wado maadan inay tahay mawsuulo inay tahay yaa laakiin culammada carabiyada badankoodu shuruudihii ay u dhigi jireen caa'idka majruurka ay u dhigi jireen shantii shardi kuma dhammaystirna markuu qiyaasiga noqonaa shantii shardi kuma dhamma sidaas aawadeed maadaama weji kale suuragal yahay inkastoo tan baa weji loo raadin karo oo awjuhu culammadu ay u raadiyaan laakiin waxaynagu khasbayaa ma jiree waxaynu markaa fiican wejiga masdariyada oo maad iyo ficil ka dambeeye master in laga dhalaaliyo marka maxay noqonaysaa min qadaa'ika caa'idu ma baahna hmm. waxay dhili ayna keeni nafahooda mimaa qadayta ay min qadaa'ika xukunkaaga yacnii shaki ay ka shakinayaan ama diiqado ay ka diiqadoonayaanna naftooda ayna ka helin wa yusallimuu ay hoggaansamaan yanqaaduu lixukmika xukunkaaga u hoggaansamaan tasliiman hoggaansan waxaa kaloo loo fasira wayusallimuu ay nabadgeliyaan nusuusta labada waxyi tasliiman nabadgelin oo ayna ictiraadin ayna bushin ayna beenin laakiin inqiyaadku u fasiray sheikhu sida culamo badan ugu fasiraan min hayri mucaaradati mucaarado la'aanteed ayuu hoggaansamaan mucaarado la'aanteed ayuu hoggaansamaan wakhtigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk